alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wsala allahu wbaarak calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacdu darsigeennana waa kii soddon iyo sideedaad ee ka mid a ah kitaabu towxiid aladii huwa xaqullahi cala alcabiid ou iska lahaa maxamed sheekh maxamed bin cabdilwahaab raxmat ullaahi caleyh darsigeenni shalayta waxaan u malayn labaatan iyo toddoba inaan ku sheego oo carabku iga dhacay markaa waa soddon iyo toddoba oo kii shalay ahaa baabku waa baabka lixdan iyo labaad wuxuu musanifku ku sheegi doonaa lix adilo ah aayad iyo afar xadiid ayuu ku sheegi doonaa iyo hal afar raxmatullaahi calayh baabu maa shay buu u baab yahay jaaa ku yimid fii kahrati alxalifi dhaarbadnida dhaarta badinteeda qofku inuu qof dhaar badan noqdo wixii ku yimid ayuu u baab yahaa wuxuu rabaa musanifku u daliishanayaa kitaab towxiid ugu qoray dhaarbadnida aan macnaha ku dhisnayno iimaankaaga iyo towxiidkaaga dhammaystirankiisay nuqsaan gelinaysaa inaad ilaahay magaciisa mar walba ku dhaaratid waxaan macno lahayn ugu dhaaratid iyo wa qowlihi ilaahay hadalkiisa wa qowlillaahi ilaahay hadalkiisa tacaalaa sarreeya uu yidhi waxfaduu ilaaliya aymaanakum dhaarihiinna dadka lala hadlaya dhaarihiina ilaaliya dhowr macnaa ku jirta marka koobaadba ha iska dhaaranina haddaad dhaaranaysaanna wax runa ku dhaarta haddaad dhaarti ka noqotaanna kafaarogudkeeda la imaada marka dhaarta qaabka ah ayaa loo ilaalinayaa inay dhaartu badan tahay oo qofku dhaarta badiyana waxay culimmadu kuleeyihiin waxay ku tusinaysaa asagaan isku kalsoonayn taasina waxay keenaysaa marka dambe dadka ku hareeraysan inay mar walba ka shakiyaan oo yidhaahdaan waxaa weeyaan dhaartaa ku badan dhaartu waxay leedahay bilow iyo dhexdhexaad iyo gebogebo bilowgu marka waa maxay dee marka horeba ha dhaaran haddaad dhaaranaysidna wax saxa ku dhaaro haddii ay dhacdo shaygaad ka dhaaratay inaad ka noqotidna ka kafaaro gud oo kafaaro waxaa weeye idcaamu casharati masaakiina toban kun toban ruux quudintood iyo araadbixintood iyo luqun xoraynteeda can abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allaahu canhu samictu waxaan maqlay buu rasuulallaahi rasuulka alla sala allahu calayhi wasalama yaquulu xaalo uu leeyahay alxalifu dhaartu badeecada lagu dhaarto marka wax la gadayo manfaqatun mid kobciso weeyaan lisilcati badeecada way meel marisaayo way bixinaysaa mamxaqatun tirid bay u tahay ama mid tiraysa weeye lilkasbi shaqada barakaday ka qaadaysaa akhrajaahu bukhaari iyo muslim baa wariyey ayb xadiidkani wuxuu tilmaamay markaad wax gadanaysid haddaad ku dhaaratid dhaartaasu waxay noqon kartaa inaad ku dhaaranaysid daatada shayga sida inaad tidhaahdo wallaahi shaygaanu sidaasu ka samaysan yahi maadadaasu ka samaysan yahi wallaahi dowlada hebluu ka soo jeeda baa dadka qaarku odhanayaan wallaahi intaasaan ka soo bixiye wallaahi wax faa'iidaa iguma jirto inta intii aan ku keenay baan ku rabaa wallaahi saasaa loogu dhaaranaya ama dhaartuba waa dhaar been oo laga yaaba intaa midna inaysan ahayn intaa midna inaysan ahayn waa suurtagal sidaa awgeed baa nebigu wuxuu tilmaamay sala allahu calayhi wasalama dhaarta noocaasee beeca lagu dhaarto laba waxyaalooda uu leeyahay manfaqatun lisilcati waxaa weeye adiga siday kuu tahay wixii aad ku dhaaranaysay waad gado waad meel marisa wallaahi kitaabkaanu intaasu igu jooga haye waa laguu qancay waa lagaa gatay khalaas laakiin wixii aad u gadatay inaad ku barakowdid bay ahaydee mamxaqatun lilbaraka sidaasaa laga wadaa shaygu ha kuu iibsamo laakiin barakala-aan baa ku dhacaysa manfaqatun maxaa macnaheedu weeye waxaa laga keenay min annafaaqi nifaqi caadiga ah ma aha waa nafaaq baa laga keena oo nunka la kordhigo nafaqana waxaa lagu yahay did kasaadka ah, kasaadkuna waa beeciga kugu baara manfaqaduna waxa weeye waa bayci inuu kuu socdo kaa baxo manfaqatun iyo munfiqatun labadaba waa la odhan karaa silcadu waa badeecadii mamxaqatuna iyo mumxiqatun labadaba waa la odhan karaa mumxiqatun mid tiraysa weeye lil kasbi kasbiga ayay waxay ka tiraysaa barakada markaa khayr male in lagu dhaarto badeecada weliba hadday been tahayna kaba sii daranba wa can salmaana salmaan waxaa laga wariyey inuu salmaanulfarisi yahaa suurtowda anna rasuulallaahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi alaaatun saddex ruux ama saddex noocoo dadka ka mid ah laa yukallimu lama hadlo hum ayaga allaahu alle walaa yusakiihim mana wala hum ayaga waxaa u sugnaaday cadaabun cadaabkaasoo aliimun xanuun badan kan koowaad waxaa weeye ushaymitun ciroole oday zaanin ee zaani ah nin weyn oo oday aho mudakar aho soomaalida ohan jireen garya gafuur leh kaasoo sinaysanaya iyo wacaa'ilun sabool mustakbirun isweynaysiinayo isla weyn iyo wa rajulu nin jacala ka yeelay allaaha alle badaacatahu badeecadiisa ilaahayba wuxuu ka dhigtay badeeco magaciisa uu ku dhaarto laa yashtarii ma soo iibsado ilaa biyamiinihi ilaahay dhaartiisa maahane walaa yabiicu iskama iibiyo ilaa biyamiinihi dhaartiisa mooyaane rawaahu طabaraaniyu bisanadin saxiix dabaraani baa wariyey sanad saxiixuuna ku wariyey xadiidkani wuxuu tilmaamayaa saddexdaa ruux ilaahiy inuusan la hadlin ilaahiy inuusan la hadlin laba qaabba waa ka suurtooda aslanba ilaahay la hadli mahayo ama wuu la hadlin laakiin kalaam raxmad leh oo ay ku farxaan lagu odhan maayo taas waa qodob walaa yusakiihim macnaheedu waxaa weeye macaasidii uu la yimid oo daacadiisa ku barxanayd baraxaas macaasidaahoo oo ku dhex jirtay daacadiisa laga saari maayo walahum cadaabun aliimun waxaa laga wadaa macaasidan hadday xalaashadeenna dee waa gaalo way ku waarayaan ayagoo muslimiina ah hadday cisyaan ahaan ugu dhaceen iyo caasinimana dembi adag bay galeen oo haddaan ilaahay ka toobad aqbalin ama iska cafin cadaab aliimay soo marayaan saddexdaa ruux waxaa ugu horeeya ushaymitun zaanin qof waayeel ah oo ciroola ah oo haddana sinaysanaya waa zaani maxaa ku kalifay maxaa maxaa keenay arrinkan waxaa keenay waxaa laga yaabaa inuu guur soo maray waxaa laga yaabaa shahwadiisii iyo dareenkii ku xambaarahayay inuu zinaysto waa daciifay waa waayo arag xalaal buu ku kaaftoomi karay aakharuu u dhowaaday intiiba intuu gees ka maray ba asagoo waayeel ciroolaa wuxuu bilaabaa tamashlayn iyo tumash ushaymitun zani marka ciroole zinaysanaya rag iyo dumar kuu doonay ha noqdo inuu ciro leeyahayna laazim maaha timuhu hadday u mudow yihiin laakiin qof weynuu yahay xataa dhaqan xumada u bilaabo waa soo gelaya quraanka kariimka qofka zinaysta zinada heerka uu gaarsiiyey waxay culummadu tilmaamaan cuqubada uu ka dhaliyey qur-aanku xadka marka laga hadlayo zinada waxaa weeye waa noocyada ugu daran oo qofka loo qof bani aadama loo loo xado cuqubo looga fuliyo kow qur-aanka kariimkaahi wuxuu sheegay qofku markuu zinaysto in la jeedlayo ama la dilayo haddii la dilayana waxaa la dilayaa dilitaan midka ugu xun dhagax baa lagu dilayaa haddii la yidhaahdo waa la jeedlaynaa waxaa lagu dhufanayaa boqol jeedal ama boqol shaabuug baa jirkiisa lagu dhufanayaa sida jirkiisu xaaraanta u wada dhadhamiye raaxadeeda cadaabkan adduunyana waa inuu u dhadhamiyo waxaa intaa loogu darayaa hadduusan guur hore soo marin sanad baa la dhoofinaya waa la tarxiilahaya meeluusan dadkeeda aqoon baa la geynaya taasi waa qodob qodobka labaad mu'miniinta ilaahay wuxuu faray inaan qofka zaaniga loo naxariisan walaa taakudkum bihimaa ra'fatun qofkaa labada qofoo zinaystay wax naxariis ah iyo maxaabaad iyo nin jeclaysiiyo isku reer baan midna yaysan idiin qaban xadkaa ilaahay ka fuliya saddex ilaahay wuxuu tilmaamay qofka zinaysta cuqubada la marinaya hadday tahay dhagax lagu dila iyo hadday tahay jeedal iyo shaabuugba inay noqoto meel fagaaro aho wax qarsoonaysa noqon walyashhad cadaabahumaa daa'ifatu min almu'miniin koox iyo dad muslimiin ahoo meeshaa goobjoog noqda ayaa layih ka soo qaybgala meel fagaara marka ha noqoto siday dadku ugu cashariya waana qaataan marka waxaad dareemaysaa dhaqankaasu dhaqan qaab daran taranka iyo dhowrsoonida iyo cifada iyo gobonimadaba la dagaalamaya weeye hadduu waayeel ka soo fulana kaba sii daranba caa'ilun mustakbir waa faqiir haddana waa isla way isla weyi maxaaba kugu xambaarayaba ina isla weynato adigbaa faqiir ahoo dawarsanahaye ayaduna waxay kutusaysaa hadduu wax heli lahaana inuu kasii dari lahaa warajulu jacala llaha bidaacatahu waxaa weeye nin ilaahayba ka dhigtayba shaqo uu ku ganacsadaba haduu lacag haysta wuxuu leeyahay wallaahi intaasuu magaalada ka joogaya lacagta iga qabo isii bahalka hadduu asagu badeecada iska iibinayana wallaahi intaasuu ii joogaa wallaahi waxba kama rabo magaca ilaahay baan ku dhaartay dowlad heblaa laga keenay magaca ilahay baan ku dhaartay waa orjinaal magaca ilahay baan ku dhaartay keligiisa magaalada ka yaallaba wax noocaas magaca ilaahay buu marka wuxuu ka dhigtay wax uu ku suuqgeysa alaabtiisaba waxay kutusinaysaa marka towxiidkiisaa daciifa iimaankiisaa liita hadduu iimaankiisu sax noqon lahaa ilahay magaciisuu ka xishoon lahaa ilahay magaciisa ayuu ka xishoon lahaa taasuu marka musanifku u deliishanaya ka waran wuxuu sheegaya ku dhaaranaya hadday run tahay maadada shaygaanu ka samaysan yahay waa taas kuwaalatigiisu waa okay dowladda laga soo gaday waa sax qaybaha uu joogaa waa sax haduu marka saxda ugu dhaaranaya ka waran ayadaa laftirkeeda waxaa laga yaabaa inaysan marka dambe ta dhaxal siiso inuu been sheego been sheego yaa suurtagal ah oo ay dhaxal siiso kale qur-aanku wuxuuna faray waxfaduu aymaanakum dee dhaartiina muusan ilaalin wa fi saxiixi saxiix waxaa ku sugan bukhaari iyo muslime can cimraan bni xuseyn radia allaahu wuxuu yidhi qaala rasuululaahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam khayru ummatii ummadayda kuwa ugu khayrka badan qarnii wakhtiga aan noolahay weye xilligaygaan dadka joogay waa ummatulijaaba ummaddii nebi maxamed yeeshay uma aladiina kuwii yaluuna ku xiga hum ayaga ayaa khayrka ku xiga uma aladiina kuwii ayaa haddana soo raacaya yaluunahum ku xiga qaala cimraan wuxuu yidhi falaa adri garan maayo adakara miyuu sheegay bacda qarnihi nebiga xilligiisa ka gadaal maratayni laba jeer oo laba ka sii dambaysa ow alaaa saddex miyuu sheegay uma inna bacdahum gadaashooda waxaa ku sugnaan doona qowman qolo saasaa sax ah aniga wuxuu igu qoraya qowmun ya haa sax wey bacdakum maxaa ka dambeeya ha qawman baa saxa innada ismigeediio dibu dhacay weeye uma inna bacdakum gadaashiina waxaa ku sugnaan doona qowman qolo qolyahaasoo yashhaduuna markhaati furaya walxal laa yustashhaduuna abalna markhaati gashanba isagoon cidna u dirsan buuleyah anaa ka markhaati ah wayakhuunuuna way khayaanayaan wixii lagu aamino oo walaa yu'tamanuuna la aamin maayo marka dambe wayanduruuna nadar bay gelayaan walaa yuufuuna ma fulinayaan wayadharu waxaa ka muuqanaya fiihim dhexdooda assimanu cayl dad burburan wa ayib waxaa laga yaabaa inay istuuntoo tiraahdi war waa buurnahaye balaayaa maanta dhacdo buurnaanta waa loo soo gala ina istirahda laga yaaba buurnaanta qofku kumana eedaysna waxyaale waxaa jira khilqi iyo abuur ah oo qofku eedna uusan ku lahayn ammaanna uusan ku mudnayn inaad dheer tahay iyo inaad gaaban tahay iyo inaad cad tahay iyo inaad madow iyo inaad buuran tahay iyo inaad caato weyda tahay ammaan iyo ceeb iyo cay midna kuma mudin ajarna lagaaga qori maayo xasanaadna ku heli maysi cadaabna ku geli maysi sababtu waxaa weeye insaanku waxa uu shaqaystuu ama ammaan ku helaa ama xumaan ku mutaystaa dheerarka iyo gaabnidana midna maada shaqaysan midabka maadaa shaqaysan burnaantana waa laga yaaba qofku wax dabiiciya u dhashay inay tahay waxaa laga hadlayaa waxa weeye waa dadka jirkooda ku mashquulo cibaadooyinkii ilaahay kaga mashquula kitaabka islaaxulmujtamacna waa kusoo sharxna masaladan iyadoo faahfaahsan waa dadka maanta dhan laga yaabo muhimadii loo abuurtay cibaadada ahaydba wuxuu kaga mashquula xagga jiim ka gal xagga mid kale ka gal oo waxawa sigisbaag samayso oo feeraha iyo murqaha kuuskuuso habda meel kala go oo surweelka isku dhiijiyo murqo kuuskuusan meel kala soo bax salaada jamaacadana ma ku tukado markaasaa laga yaabaa in loo qaato qof lafo waaweyn oo murqa oo waxaweye geedkaa la eg hadda waxaana maxay kuu tarhayeen haddaadan ilaahay ku xirnayn waxay kuu taraysa lama arko marka dadka jirkooda qaabkaa uga mashquulay wixii loo abuurtay baa xadiidku ka hadlayaaye qof sidiisa u buuran oo hilibsaareen u leh oo xalaal quuta ceeb kumale iyo waxa weya liidnaan midna ayib tafdiilka la yidhi ummadihii ummadba ummadday ka horraysay way ka fadli badantaho qarnigii nebiga haddana kii ku xigay haddana kii ku xigay waa guud ahaan ee waxaa dhici karta waktigii nebiga qof joogay ajarka uu helayo inuu ka ajarbato qof maanta jooga dhici karta wax dhici kara fadliga ma fadliga saxaabada nebiga kulli naga wada fiican laakiin xagga ajarka marka la yihahdo way dhici karta waktigii ku xigay dad joogay baa waxa laga yaabaa dad maanta jooga inay ka ajarbataan ajarka la siinayo marka waxaa laga hadlahayaa waa muuqaalka guud iyo jumhuurta guude fardi fardi markii la yidhaahdaa ma aha wuxuu nebigu tilmaamay marka aakhiru zamaanka waxyaalahan inay badanayaan dad aan ayagoo markhaati loo dirsanoo xataa aan lagu kalsoonayn maxkamadihii taagan anaa ka markhaatiya anaa ka markhaatiya odhanaya ama qabiilnimaa riixaysa ama lacag la siiyaa riixaysa ama deegaannimaa riixaysa ayib waxaa jira qolyo khayaana khayaanalow ah oo aan marra la aaminaynin hadday doonaan haba dhaarteene nadar iyo ballan bay galayaan mana fulinayaan kulli waxay ku tusinaya towxiidkoodaa nuqsaan iyo waxaa ku jira dhaawac wa fiihi saxiixa waxaa ku sugan can ibni mascuudinna kaga sugan anna nebiya sala allahu alay wasalam qaala khayrunaasi dadka waxaa ugu khayr badan qarnii wakhtigan hadda joogo xilligaygan lafdigaana ugu saxiixsan uma aladiina kuwii yaluuna ayaga ku xigay hum ayaga ayaa soo raacaya uma aladiina kuwiibaa soo raacaya yaluuna ku xigay hum ayaga uma aladiina yaluunahum uma yejii-u waxaa imaanaya qowmun qolo tasbiqu ay ka hormarayso shahaadatu axadihim midkood markhaatigiisu yemiinahu midig dhaartiisa wa yemiinuhu midigtiisuna waadhaartiisuna eh, waxay ka hormaraysaa shahaadatahu markhaatigiisa inta hore waa soo marray laakiin dadkan waxaa weeye asagoo markhaati meeshii laga raba wuxuu igu leeyahy war waa wallahi anaa ka markhaati ah warya adiga ku dhaarsadayba hawshaadoo markhaati bay ahayd ayaa ku dhaar kula gaarayba marka markhaatigiisii iyo dhaartiibu wuxuu soo hormarinayaa dhaarti ama dhaartii iyo markhaatigiiba wuxuu soo hormarinayaa markhaati dhaartii ama markhaatigiibu soo hormarinaya macnaha waa ruux aan u aabayeelaynin inuu dhaarto magac ilaahay ku dhaartay in kaleeta midna wa qaala ibraahiimu ibraahiimu naqaci wuxuu yidhi kaanuu waxay ahaayeen waalidiinta iyo culummadeennii yadribuunanaa kuwa nugu tumoo nugu garaaca cala ashahaadati markhaatiga iyo wal walcahdi ballanka wal xaal naxnu annaguna siqaarun aan nahay dad yaryara annagoo kuray ah baanaala ku tumi jira qofkii dhaarta oo magac ilaahay ku dhaarta oo si xun ugu dhaarta ama markhaati beena fura ama ballanka xumeeyo ballankiisu liito waana la ku tumi jirayb maxaa loo tumaya waa lagu tarbiyaynaya inagana inaguyo waaweyn oo culummo iyo caamaba leh baa laga yaabaa ballankii dan inayna ka lahaynba ay xafladaasi maqmaaqa saddex saacimo baa lagu leeyahy afar saaca waad socotaaba war maxaa dhacay waa iska garanahaya ballin afrikaan inuu ku leeyahy marka ballankoodan ballin afrikaan waa iska garanahaya haddii dadka la bari lahaa ballankii loo qabtay markuu qofku ku yimaado inuu xaq u leeyahay inuu iska tago iska tegi lahaa oo qofkii dadka ballansaday ee ku dhaci lahayd kastam la'aan dadku ballanka waa ilaalin lahaayeen dadku ballanka waa ilaalin lahaayeen fiihi baabka waxaa ku sugan masaa'ilu al-ulaa masalada koobaad alwasiyatu waa dardaaran bixifdi laymaani dhaaraha ilaalintooda la isu dardaarmay dhaaraha in la ilaaliyo qaababkii loo soo usoo marro dhan waad u ilaalin athaaniyatu masalada labaad alikhbaaru waa in laga waramay ka warbixin bianna alxalifa bianna alxalifa dhaarta munfiqatun mid socodsiinaysa inay tahay lisilcati badeecada munfiqatun mid tiraysa ay tahay lilbarakati barakada ahaaliatu masalada saddexaad alwaciidu waa goodiga ashadiidu ee daran oo fii man ruux ku soo arooray laa yabiicu aan iibinayn walaa yashtarii aan soo iibsanayn ilaa biyamiinihi midigtiisa maahane araabicatu masalada afraad atanbiihu waa baraarujin calaa anna denba dembigu yacdumu inuu weynaanayo maca qilati daaci wax kugu kalifa iyadoo aysan jirin inaad dembi la timaadid iyo wax kugu kalifa markay jiraan waa kala wen yihiin oday waayeel ah oo haddana zinaysanaya oo zinadii wax ku xambaara aysan jirin dembigiisu waa ka wan yahay qof dhallinyarahoo zinaysay ayadoo labadaba laba dembiyo waa ay yihiin alkhaamisatu masalada shanaad damuladiina kuwii caydooda weeye iyo cambaarayntooda yaxlifuuna dhaaranayay walxal laa yustaxlafuun aan la dhaarsanun cidiba u dirsan asaadisatu masalada lixaad hanaa'uhu suubanaha ammaantiisa sala allahu calayhi wasalam weeye cala alquruuni ummadihii iyo quruuntii uu ammaanay ahalaaati ee saddexda ahayd aw ilarbacati ama afarta ahayd iyo wadikru maa shay gadaash sheegidi yaxdudu dhacahayo soo cusbanaanaya markaa kabacdi asaabicatu masaladaasa toddobaad damuladiina kuwii ceebayntooda iyo dhalaycayntooda weeye yashhaduuna markhaati furayay walxal laa yustashhaduuna aba la markhaati gashanba oon markhaatiba laga codsan waxaa jira xadiis tilmaamaya qofkii shayga u ogyahay ka markhaati kacay inuu ajir helayo waa qof wanaagsan oo qof madluum ah oo xaqiisi ka maqan yahay ugu hilinaya kaaso laakiin kanu maaha xadiikaas kuu ka hadlayo xadiidkani kuwa ka hadlayo kuwaas ma aha athaaminatu masalada sideedaad kownu salafi dadkii hore ahaanshahooda weeye yadribuuna kuwa garaacay ahaayeen asikaara kuwa yaryar cala shahaadati markhaatiga iyo walcahdi ballanka labadaba way ku tumi jireen baabu maa shay buu baab yahay jaa-a ku yimid fii dimati illaahi ilaahay ballankiisa iyo magantiisa iyo wadimati nebiyihi nebigiisa magantiisa sala allahu calayh wasalam baabkan waa baabka lixdan iyo saddexaad wuxuuna musanifku ku sheegi doonaa aayad iyo hal xadiid iyo wa qowlihi ilaahay hadalki wa awfuu fuliya bicahdi illaahi ilaahay ballankiisa idaa goortii caahadtum aada ballamaysaan walaa tanquduu burina al aymaana ballamaha bacda tawkiidihaa adkaynteeda iyo dhuujinteeda ka gadaal wal xaal qad jacaltum aad yeesheen allaaha alle calaykum dushiinna kafiilan mid markhaati idinka ah inallaaha alle yaclamu wuxuu og yahay maa waxa tafcaluuna aada samaynaysaan baabu maa jaaa fii dimmati illaahi ilaahay magantiisa wixii ku yimid iyo ballankiisa iyo wadimati nebiyihi nebigiisa ballankiisa wixii ku yimid waxaan ballanka alla ku qaad iyo ballanka nebiga ku qaad sal alla alayh wasalam wixii ku yimid buu rabaa inuu musanifku halkan kaga hadlo ibnu kaiir baa wuxuu leeyahay arrinkaana wuxuu ka mid yahay waxyaalaha ilaahay uu dadka farayoo ah ballanka dhaarta lagu adkeeyey in la fuliyo dhaarta la ilaaliyo taasay aayaddu ka hadlaysaa wa can buraydata waxaa laga qofkii aan fulinna towxiidkan towxiidkiisa nuqsaan baa ku jirta iyo wa can buraydata waxaa laga wariyay qaala wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaa rasuulullaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalama idaa goortii amara uu madax uga dhigo amiiran nin amiir ah ama madax ah calaa jeyshin ciidan aw sariyatin ama ilaalo awsaa wuu u dardaarmi jiray hu ninkaas madaxda ciidanka u ah bitaqwa allaahi alla cabsidiisa waman ruuxna wuu u dardaarmi jiray macahu la jirankiisa ahaday oo min almuslimiina muslimiinta ah khayran wanaag adiguna ilaahay ka baq meel kastoo aad joogtid askartana wuu u dardaarmayaa war askartaas ilaahay kaga baq kula socotuu ohan jiray fa qaala wuxuu odhan jiray nebigu uqzuu duula bismillaahi ilaahay magaciisa markaad duulaysaan magacaa la ku baxa bismillaah idinkoo ilaahay xusaya fii sabiilillaahi ilaahay jidkiisana ku duula qaatiluu la dagaalama man ruuxii kafara ku gaaloobay bilaahi alle uqzuu duula oo walaa taquluu walaa taquluu ha khiyaanina walaa taqluu ha khiyaanina walaa taqdiruu ballankana ha ka bixina quluulku waxaa weeye xoolaha qaniimada laga soo helay intaan la qaybsan in qaar ka mid a qofku qof uu si gooniya u dhunsado oo u xado weeye qadriguna waa ballanka baxa walaa tumailuu ha suura xumaynina oo dadka meydka ahoo gaalada ha disheen ha jarjarina gaal kula dagaalamayey baa shareecadeenna waxayna faraysaa cadaalad in loo sameeyo inaad faruuryaha iyo faraha iyo xubinta taranka iyo ka goysid oo sarwajiga ka jiibtid ayaa laguu diidaya qofkaan jihaad baa idinka dhexeeya waad la dagaalantay waa dishay khalaas walaa taqtuluu ha dilina waliidan ilma yar haweenkuna waa la mid waidaa goortii laqiita aad la kulantid caduwaka cadowgaaga min almushrikiina mushrikiinta xaalay ka mid yihiin fadcu ugu yeer hum ayaga ilaa alaai khisaalin saddex arimood ugu yeer aw khilaalin ama saddex arimood fa ayatuhunna toodii maa ajaabuuka ay kaa yeelaan faqbal ka yeel minhum xaggooda wa kufa kana joogso canhum xaggooda uma dcuu waxaad ugu yeertaa hum ayaga ilalislaami islaamka umadaani tartiib maa waxay faadaysa marka koobaad ba towxiidka ugu yeer wey ayib fa in ajaabuuka hadday kaa yeelaan dacwadaadaas faqbal ka aqbal minhum xaggooda towxiidka hadday kaa yeelaan ka aqbal uma dcuuhum waxaad ugu yeertaa ila taxawuli wareegid min daarihim meesha ay joogaan ay ka wareegaan ilaa daari lmuhaajiriina muhaajiriintu meeshay soo aadeen ay usoo hijradaan iyo madiina wa akhbir waxaad u sheegtaa hum ayaga annahum ayagu in facaluu hadday sameeyaan daalika arrinkaas falahum ayaga waxaa u sugnaaday maa waxa lilmuhaajiriina muhaajiriin u sugnaaday oo khayr iyo wanaag ah inkastuysan gaari karin wa calayhim korkooda waxa ahaaday maa waxa cala lmuhaajiriina muhaajiriinta dushooda ahaaday fa in abow hadday diidaan an yataxawaluu inay ka wareegaan minhaa magaaladii ay joogeen fa akhbir waxaad u sheegtaa hum ayaga annahum ayagu yakuunuuna inay ahaanayaan ka acraabi lmuslimiina muslimiinta reemiyigoodaoo kale yejrii waxaa soconaya calayhim dushooda xukmullaahi ilaahay xukumkii tacaalaa sarreeye walaa yakuunu u ahaan maayo lahum ayaga filqaniimati qaniimada dhexdeeda iyo walfay-i fayga shay-un waxba ilaa an yujaahiduu inay halgamaan mooyaane maca almuslimiina muslimiinta la jirankooda fa in hum ayagu abow hadday diidaan fas'alu waxaad islaamnimadiiba haday diidaan fas'al waxaad weydiisaa hum ayaga aljizyata xoolaha jizyadaah laga qaadayo xoolaha laga qaadaya ayagana ammaankoodaa la sugaya waana gaalo jizyadaas marka weydii fa inhum ayagu ajaabuuka hadday kaa yeelaan jizye inay bixiyaan faqbal ka aqbal minhum xaggooda wa kufa kana joog canhu aggo canhum xaggooda oo hadili iska dhaaf fa inhum ayagu abow hadday diidaan islaamnimadiina waa diideen jizyana waa diideen fastacin kaalmayso bilaahi allo oo waqaatil la dagaalan hum ayaga wa idaa xaasarta haddii aad go'doomisid ahla xisnin dhufays iyo qalcad dadkeed oo fa araaduuka ay kaa doonaan oo kaa codsadaan an tajcala inaad u yeeshid lahum ayaga dimatallaahi ilaahay magantiisa iyo wadimata dimata nebiyihi nebigii magantii falaa tajcal ha u yeelin lahum ayaga dimatallaahi ilaahay magantiisa iyo wadimata dimata nebiyihi nebigiisa magantiisa iyo ballankii walaakiin ijcal waxaad u yeeshaa lahum ayaga dimataka magantaada iyo wadimata dimata asxaabika asxaabtaada ballankooda annagaa ballan sidaa kugula galayna laakiin ilaahay ballankiisaan kugula gelaya haddaad tiraahd waxa laga yaaba ballankii ilahay inaad ka soo bixi weydo fa innakum idinku in takf in tukfiruu inaad burisaan dimamakum ballamadiinna iyo wadimata asxaabikum asxaabtiina ballankooda ayaa ahwanu ka fudud min an tukfiruu inaad burisaan dimatallaahi ilaahay ballankiisa iyo wadimata nabiyihi nebigiisa ballankiisa wa idaa xaasarta haddaad go'doomisid ahla xisnin dhufays dadkeed meel dhufaysa dad ku jiraa oo faaraaduuka ay kaa doonaan an tanzilahum inaad dajisid an tunsilahum inaad dejisid calaa xukmillaahi ilaahay xukunka dushii falaa tunsilhum ha dejini xukumka alle baan ku dhex degnay hadday yidhaahdaan ilaahay xukumkiisaanu rabnaa walaakin anzil waxaad dejisaa hum ayaga calaa xukmika xukumkaaga fa innaka adigu laa tadri ma ogid atusiibu miyaad asiibi doontaa haleli doontaa fiihim ayaga xukumkooda xukmallaahi ilaahay xukumkiisa amlaa misamay may rawaahu muslim oo macnaheedu uu yahay hadday ku yidhaahdaan siday tahay noogu xukum xukumka ilaahay war anaa idinku ijtihaaday dee wixii daliil haduu hayso waa inuu ku xukumo laakiin wixii kaleeto war anaa idinku ijtihaadaye ilaahay xukumkiisaan idinku xukumayaa boqolkiiba boqol ma odhan karane sababtu waxa weeye haddaad inta ku ijtihaadid oo xukuntid xukumkaagii aa uu khalad noqdo hadhow waxay odhanayaan khaladkan ilahay baa naga galay sababtoo isagaa yidhi nimankaa sidaa loo xukumo khaladkaa nebigaa naga galay odhanayaan intii alle iyo nebigiisa dadkaasu ay fanan lahaayeen oo wax ka sheegi lahaayeen waxaad tidhaahdaa annagaa ballankaan idinidinla gelayna xukumkaana annagaa idin maranayna sharciga ilaahayna kaalmayso fiihi baabku waxaa ku sugan masaa'ilu aluulaa masalada koobaad alfarqu waa farqiga u dhexeeya bayna dimmati illaahi ilaahay maganti ballankiisa iyo wa dimmati nebiyihi ilaahay nebigiisa maganti ballankii iyo wa dimmati lmuslimiin muslimiinta ballankooda athaaniyatu masalada labaad alirshaadu waa hanuunin ilaa aqali اlamrayni labada amar midkii ugu yar la isku hanuuniya khataran xagga halista laba amar hadday isu kaa qabtaan oo labaduba halis yihiin maxaad samaynaysaa midkood inaad samaysidna aadan ka fursanaynin kan sharka yar baad aadaysaa marka ahaaliatu masalada saddexaad qowluhu weeye hadalkiisa nebigu uu odhan jiray uqzuu bismi fii sabiilillaahi jidka alle ku duuda ku duula oo jihaada laakiin ilaahay magaciisa ku bilaaba magaca alle kaalmaysta alraabicatu masalada afraad qowluhu weeye hadalkiisa u yidhi qaatiluu la dagaalama man ruuxii ka faragaloobay bilaahi alle alkhaamisatu masalada shanaad qowluhu hadalkiisa weeye istacin kaalmayso bilaahi allo wa waqaatilhum la dagaalan awooddaada keliya kuma fila ilahay kaalmayso asaadisatu masalada lixaad alfarqu waa farqiga udhexeeya beyna xukmi illaahi iyo wa xukmi culamaa xukumka ilaahay marra ma khaldamo laakiin culummada ijtihaadkoodu marra waa khaldami karaa marra waa saxmi karaa asaabicatu masalada toddobaad fii kowni saxaabiyi saxaabiga ahaanshihiisa weeye yaxkumu uu xukumayo cinda alxaajati baahi hadday timaaddo xataa nebigii uu jooga sala allahu alay wasalam ayuu wax kala saari bixukmin xukumkaasoo laa yadri uusan garanayn ayuwaafiqu miyuu haleeli doonaa xukmallaahi ilaahay suu waxu xukumay am laa mise maya waa dadaalaysaa wixii awooddaadu tahay waxaa dhici karta xukumka ilaahay inaad waafaqdid inaad khaldantayna waa dhici kartaa laakiin adiga awood waxaa ku saaran inaad dadaashid ah baabu maa shay buu baab yaha ku yimid fil iqsaami dhaarasho maxaa lagu dhaaranayaa calallaahi alla dushiisa waa baabka lixdan iyo afraad hal xadiid buuna musanifku ku sheegi doonaa macnaheedu waa maxay ilaahay magiciisa inaad ku dhaaratid aliqsaamu calallaahi alla lagu dul dhaarto waan arki doonaay can jud bni cabdillaahi waxaa laga wariyay radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuululaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam qaala rajulu nin baa wuxuu yidhi wallaahi ilaahay baan ku dhaartee laa yakfiru u dhaafi maayo allaahu alla lifulaani ninka hebel la yidhaahdo ilaahay baan ku dhaartay inaan ilaahay hebel u naxariisanayn dembina ka dhaafayn bu weligaa ninka indha adag maaragta fa qaala wuxuu yidhi allaahu alle casa qaalibahayo wajalla weynaaye man ruuxeebuu daakani yaha alladii kaasoo yata'allaa igu dhaaranaya calaya dushayda allaa akfira inaana u dhaafinayn lifulaanin hebel ama allaa akfiru inaana u dhaafinayn lifulanin hebel labadaba la odhan karaa innii anugu ilaahay baa hadlaya qad kafartu waan u dhaafay lahu asaga ninkaa tiri wallaahi ilaahay u dhaafi maayo anaa u dhaafay bi alle adigaa soo haray wa axbadtu waan buriyey camalaka camalkaagii rawaahu muslim wa fii xadiidi abi hurayrata abi hurayre xadiidkiisa waxaa ku sugnaa anna alqaa'ila kii yidhi yidhi ilaahay baa ku dhaartay hebel u dambi ilaahay u dambi dhaafi maayo rajulun ninbuu ahaa caabidun ee caabida ilaahay caabuda qaala abuu hurayrata abuu hurayra wuxuu yidhi takallama wuxuu ku hadlay ninkaasu bi bikelimatin weedh awbaqad halaagtay dunyaahu adduunyadiisa iyo wa aakhiratahu aakhiradiisaba xadiidkan labadaa nin laba nin oo horta reer bani israa'iil ay ahaayeen laba nin oo walaalaana way ahayenoo dar ilaahay isku jecel mid ka mid a waagi dambe wuxuu bilaabay inuu dariiqii horoy walaalnimada ku ahaayeen oo ilaahay dartii ahay wanaagga ha ka leexdo oo macaasi u sameeyo mar walba kan kale intuu yimaado yidha walaalow xumaatadan iska dah nag ninkii waa ka gaaba maalinka dambeetu wuxuu waryaa dhegayso ma malag la isoo dirayba aduu tahay maalin walba ilaahay ka baq dembiga iska daw adiga igu hayee wakiiliga ah aniga ilaahay isu kaayday afaaraha ka baxay mar dambena ima waanin karti wadaadkii marka wuu xanaaqa maadaama wacdigiisii la qaadan waayey cil markuu xanaaqayba wuxuu yidhi ilaahay baan ku dhaartay ilahay inuusan kuu dembi dhaafayn maxaa dhaarta ka keenay wadaadka laba mid unbaa ka keenay kow inuu asagu cibaadada uu samaynayo uu ismahadiyo uu is yidhi dee adugu ahlu jannaa tahay kan xunkahoo macaasida samaynaya ku rid naarta ilaahay kuu dambi dhaafi maayo isagaa ismahadiye marka hadduu qof ismahadiyo cujbi ku dhacay waa bas waxaa labaadoo suurtowda inuu naxariista ilaahayba ka quusto uu aaminsan yahay qofkaa keliya inuu ilaahay jannaynayo laakiin qof macaasilaba ilaahay inuu dembi dhaafkiisa heli karo inuusan u qabin labadaba kii la yihahda khatar buu ku sugan yahay labadaba kii la yihahda ayib ilaahay wuxuu yidhi camalkaagi waa buriye camalkaa burinta la buriyey camal burintu labay u qaybsantaa kulli camalko dhan in lagaa buriyo maxaa burin kara camalkaagu kulli inuu buraa waxaa keenaya gaalnimo walow ashrakuu laxabita canhum maa kaanuu yacmaluun marka shirkigu camalko dhan buu burinaya waxaa labaadoo suurtooda macaasidan aad samaysay camalkaagii qaar ka mida inay buriso walaa tubdiluu sadaqaatikum bilmanni waaladaa sadaqadii bas baa laga hadla salaaddii subaxadoo tukaday oo salaadaadii laga aqbalay duhurkii haddaad xoogaa sadaqaa bixiso laakiin istustusay ka ahayd istustusku sadaqadii buu kaa burinayaa kii salaadoo saakaa tukatay iyo galabtoo dar ilahay wax u samaysay midna ma burinayo waa ixbaad markii juzi a ah weeye ninkan marka hadduu dee ku gaaloobay sidaasna dee camalkiisa la buriya waa camalkiisoo dhan haddii uu ka arrinkan ka keensaday xoogaa uun fudayd si arrinka uu sahladayna waa qayb ka midoo camalkii uu ka buray dhaarashada noocan oo ilaahay lagu dhaarto haddii ay tahay khabar ilaahay xaggii ka yimid iyo rasuulkii sal alla alayh oo aad leedahay ilaahay baan ku dhaartay ilaahay muslimiinta wuu jannaynaya gaaladana wuu cadaabaya dee intaas qur-aankii sunnadayba ku sugan taha dhaartaas ayadaa wax dhiba male taasi waa qodob waxaa labaad taas cagsigeedoo kaleeto ilaahay muslimiinta waa jannaynaya ama cagsigeedoo gaalada wuu naarayaa labaduba waa og waxaa kaleeto in rajadaada iyo malahaagu uu aad u badan yahay ilaahay aad ka qabti dad waxaa jira ilaahay haduu ay ku dhaartaan ilaahay u baarinimo samaynayo sidii ninkii saxaabiga ahay anas adeerkiisa ahay oo kaleeto dadka noocaasoo kale dhaarta ay dhaartaan adoo ilaahay ku kalsoon waxaan maanta ilaahay baan ku dhaartay maanta ilahay roob buuna ilaahay baan ku dhaartay waxaasaa dhacaya maxaa keenaya kalsoonida ilaahay ku qabti taas ayadaana dembi ma aha dembi ma aha tan kale waxaa weeye dee waa inaad tiraahdid cujbi adiga kugu dhacayo isla weyna waa sida ninka ku dhacday ama quusasho ilahay baan ku dhaartay ilahay hebel u dami dhaafi maayo waana midda midda towxiidkaaga halista gelinaysa nuqsaantana ku keenaysa fiihi baabka waxaa ku sugan masaa'ilu aluulaa masalada koobaad altaxdiiru waa digid min ata'allii dhaarasho laga digo calallaahi alla dushiisa lagu dhaarto tirahdo wallaahi ilaahay hebel u dami dhaafi maayo iyo wallaahi baan qof ree hebela ah, ilaahay cadaabaynin qaar baa ku odhanhay soomaalida qabyaalad geysay wacad allaan qof ree iyo iga walle inuusan qof ree hebeli naar gelaynin waree hebel naartooda iyo jannadooda midna gacanta kuma haysiide calal aqal u duceeyo ilaahu ree hebel janneedha kulligood ilaahu cadaabka ka badbaadi dheh laakiin inaad ilaahay ku dhaaratoo tiraahdid ilaahay maada ilaahay khasaa'intiisa gacanta ku haya cadaabkiisa iyo jannada athaniyatu masalada labaad kownu naari athaaniyatu masalada labaad kownu naari naarta ahaanshaheeda weeye aqrabo mid uga dhowaansho ay tahay ilaa axadinaa innaga midkeen min shiraaki naclihi kaftiisa suunkeeda ama indhasheeda oo uu yahay ninkii dhammaayay cibaadaysanayay ninka fiican isu haystay wuxuu naarta ilaahay ku mutaysay camalkiisuna ku buray hal eray oo afkiisa ka soo baxay lagana yaaba inuusan islahayn naar ilahay baad ku gelaysaa marka wax yar baa laga yaabaa naarta inaad ku mutaysatidba athaalithatu masalada saddexaad anna aljannata jannaduna midlu daalika sidaasoo kale weeyaano eray aad ku dhawaaqday oo aadan filanayn inuu halkaa gaari doono baa laga yaabaa ilaahay jannada inuu kugu geeyo ama fal aad samaysay iyo camal alraabicatu masalada afraad fiihi xadiidka waxaa ku sugan shaahidun marakac liqowlihi nebiga hadalkiisuuna ugu sugan yahay uu yidhi nebigu ina rajula ninku layatakalamu wuu ku hadlayaa bilkelimati kelimad ilaa aakhiri اxadiid oo xadiidkaa wuxuu tilmaamayaa qof baa laga yaabaa inuu kelimad ku hadlo kelmaddaasoo uusan islahayn dhib weyn baa ku jira uu jannada ilaahay ku waayo cadaabkana ku mutaysto alkhaamisatu masalada shanaad anna rajula ninka gabadhuna waa la mide eh, qad yukfaru in loo dhaafaa suurtowda lahu asaga bisababin sababna loogu dembi dhaafo sababkaasoo huwa asagu min akrahi lumuuri arrimaha midda loogu necib yahay ay tahay ileyhi xaggiisa ninkii dhammaaya ilaahay dembiga u dhaafoo yidhi dembigaagi waan dhaafay waxa dembiga loogu dhaafayba waxaa weeye ma aha macaasi inuu sameeyey ma aha inaad macaasidaasaad samaysaad ku mahadsantaho saasaan dembiga kaaga dhaafo macnaheedu ma aha laakiin waxaa laga wadaa ninkaanu dembiilu ahaa sax laakiin waxaa ka dembi batay ninka yidhi ilaahay raxmaddiisaan maamulahayaayo sidaan rabaan ka samayno hebel wallahna ilaahay loo unaxariisanayno janno gelinayni markaasa ilah yidhi waa u dhaafayba dembigii u galayba waan u dhaafayba marka dembigii waxun buu ahaa laakiin ilaahay baa fadligiisa iyo ixsaankiisa ugu dhaafay wallahu aclam sala allah wbaarak calaa nabiyina mxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin